رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii fatxulmajiidka ama kitaabkii tawxiidka waxaa noogu soo dambaysay inaan ilaahay waxba loola shariig yeelin ilaahay khayrkii inaan lagu dhaaranin qofku markuu wax dhahayana inuusan dhihin haddii hebel ahaan lahayn hadduu ilaahay ahaan lahayn iyo hebel maanta waa baabi'i lahayn iyo wixii markaa la mid ah laakiinse loo baahan yahay qofku inuu yidhaahdo maa shaaa allah uma shaaa fulaan baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fii man lam yaqnac qofkii aan ku qancin bilxalafi dhaar oo billaahi ilaahay lagu dhaarto qofaa laga yaabaa inuu kuu dhaarto waa inaad ku qanacdaa walow baryahan dambe beentu ay badatay oo qofka asagoo og oo u jeedo shay beena uu ku dhaaranayo waxaan soo tilmaanay nebi ciise calayhi salaam ayaa arkay nin wax gacantay ugu jirtaa wuu u jeedaa waryaatuug buu dhahay kaasuu dhahay wallaahi ma nbi wuxuu yidhi baa nebi ciise aamantu billaah ilaahay waan aaminay indhahaygana waa beeniyey waxay indhahayga arkeen been waaye bacdamaa qofkan ilaahay uu ku dhaartay saa darteed qofka haddii ilaahay loogu dhaarto waa inuu qancaa haddii qofka uu been ku dhaartay ilaah baa ka jaasin doona subxaana wa tacaala qof allaala qofkii xoolo islaam leeyahay dhaar ku qaataa naar buu u waajibtay buu dhahay nebiga xoolo islaam leeyahay qofkii dhaar ku qaata manaaraan leeyahay caday laantiisaba ha ahaata buu dhahay nebiga iska dhaaf wax kale caday laantiisa maxaa ka yar waa ma jirto kaas xataa ha ahaadee walaalkaa xoolo uu leeyahay dhaar ha ku qaadanin baabu maa jaa wixii ku yimid ayuu baab u yahay fii man lam yaqnac qofkii aan ku qancin bilxalifi dhaar oo bilaahi ilaahay loogu dhaarto haddii mar ilaahay loo baahan yahay looguna talagalay can ibni cumara ana rasuula allaahi ibni cumar waxaa laga wariyey rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi laa taxlifuu ha ku dhaaranina biaabaa'ikum aabbayaalkiin ha ku dhaaranina biaabaa'ikum ha ku dhaaranina man xalafa qofkii dhaarta billaahi ilaahay ku dhaartana falyasduq ha run sheego waman xulifa lahu billaahi qofkii ilaahay loogu dhaartana falyarda ha qanco ha raali noqdo waman lam yarda qofkii aan raali ku noqon oon ku qancinna falaysa min allaahi ilaah xaggiisa wax kuma laha ilaahay xaggiisa wax uga sugnaaday markaa ma jiro xadiidku wuxuu leeyahay aabayaalkiin ha ku dhaaranina way ku dhaaran jireen aabbay baan ku dhaartay awowgay baan ku dhaartay kan saan waay iyo wixii lamid ah ha yeelina laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin ha ku dhaaranina man xalafa billaahi waa qaybta labaad qofkii ilaahay ku dhaaranayana fal yasduq ha run sheego oo dhaarta uu dhaaranayo waxa uu ku dhaaranayo wax run ah ha ahaadaano shay run ah ha ku dhaarto waman xulifa lahu qofkii loogu dhaarto billaahi ilaahay loogu dhaartana falyarda ha qancoo raalli ha noqdo ilaahay baan ku dhaartay kaama qaadani wallaahi billaahi tallaahi kaama arkin waa inaa qanacdaa waa inuu qofku raalli ku noqdaa waman lam yarda qofkaan raalli noqon falaysa min allaahi ilaahay xaggiisa wax uga sugnaaday qofka noocaasi markaa ma jiro sababta waxay tahay haddaadba ilaahay ku qancinood ilaahay ku qanci weysay maxaa lagu samaynaa oo kale rawaahu ibnu maaja baa xadiidkaa bisanadin saxiix ku wariyey idan qofku waa inuu aad isku ilaaliyaa baabu wuxuu baab u yahay qowli illaahi ilaahay qowlkiisa baabu qowl baabun wuxuu baab u yahay qowl maa shaa allah washita wixii ilaahay doono adigana aad doonto hadalka noocaas ah ayuu baab u yahay baabu qowli maa shaa allah iyo washita can qutaylata anna yahuudiyan nin yahuudi ah ayaa ata nabiy nebiga u yimid sal allah alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi innakum tushrikuuna waad shirigeeshaan idinkaba shirkiaad samaysaan buu yidhi oo taquuluuna waxaad odhanaysaan maa shaaa allaahu washita maa shaa allah wixii ilaahay doono washita adigana aad doonto waa soo tilmaanay waa shirki washita wa taquuluuna waxaad dhahdaan waalkacbati kacbadan ku dhaartay markii ninkii yahuudiga intaa uu tilmaamay uu dhahay fa amarahum alnabiy nebigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa idaa araaduu haddii ay doonaan ay yaxlifuu inay dhaartaan an yaquuluu inay dhahaan warabbi lkacbati inay saa yidhaahdaan waalkacbati inay dhaafaan oo ay dhahaan warabbi alkacbati kacbada rabbigeed baan ku dhaartay saadhaha buu yidhi wa an yaquuluu inay dhahaan maa shaa allah uma shita maxay dhihi jireen maa shaa allah wa shita soo maa waxuu ilaahay doono adigana aad doonto adigaa la diidaa marka maa shaa allaahu wuxuu ilaahay doono uma ka bacdi shita adi aad doonto rawaahu annisaa'iyu waa xadiidkaa wariyey wa saxaxahu wouna saxiix yeelay idan intaasoo dhan waxay tilmaamayaan in dadka muslimiinta markay dhaaranayaan ilaahay ay ku dhaartaan subxaana wa tacaala rabbi keligii inay markaa ku dhaartaan saasaa markaa la leeyahay lagana doonayaa walahu waxaa u sugnaa aydan sidoo kale can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma ana rajula ninbaa qaala lilnabiy nebigu wuxuu ku yidhi maa shaaa allaahu wixii ilaahay doono washita adigana aad doonta nebi maxamedow qaala rasuulku markaa wuxuu yidhi ajcalanii lilaahi nidan ma ilaah baa nid igala dhigtay ajcalanii ma waxaad igala yeeshay lahu ilaahay nidan wax la faca maa shaa allah washita markaad leedahay waa cadaf ah waayo ilaahay iyo adi waxaad doontaan ilaahay hebelna ma sinna subxaana wa tacaala marka rasuulka markii lagu yidhi maa shaa allah washita wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi ajcaltani ma waxaad iiga yeeshay lillaahi ilaahay miyaad niddan wax faca igala samaystay bal maa shaa allaahu waxdah dheh wixii ilaahay keligii doono subxaana wa tacaala ilaahay keligii wixii uu doono sidaa dheh wali ibni maajah waxaa u sugnaa wali ibni maajah can itufayl oo akhii caaishata caaisha walaalkeed ahaa ninkaan lagu magacaabo dafayl caaishu walaal la ahaa liummihaa xagga hooyadeed isku hooyay markaa ahaayeen qaala wuxuu dhahay ra'aytu waan arkay ka annii anigoo ataytu u tegay calaa nafarin koox oo min alyahuudi yahuudda markaa ka mid ah koox yahuudda ka mid ah anoo u tegay baan is arkay oo riyuu ula jeedaa riya waxaan ku arkay koox yuhuud oo meel fadhiso anuu u tagay qultu waxaan ku idhi innakum adinku la antum adinku alqowmu qoom fiican baa tihiin qoom baa tihiin allayleh lowlaa annakum haddaadan idinku taquuluuna dhihi lahayn cuseyr ibnuullaahi cuseyr waa canug ilaahay ceebtiina taas waa cuseyr waa inan ilaahay baad dhahdaan haddaad intaa ka joojin lahaydeen qoom fiican baad ahaan lahaydeen laakiin cuseyr baad inan ilaahay ka dhigteen qaaluu waxay dhaheen ayaguna wa antum adinkuna la antum adinku alqoomun qoom baa tihiin walaa dad fii fiicnaati muslimiine eh. lowlaa annakum taquuluuna haddaadan idinkuna dhihi lahayn maa shaaa allaahu wa shaaa muxamed saasaa dhahdeen idinkana ceebtaasaa qabtiinbe ayay igu dhaheen buu yidhi wa shaaa muxamed uma kabacdi marartu waxaan soo maray binafarin koox oo min annasaara nasaara ka mid ah waa kalishtankee faqultu waxaan ku idhi inakum adinku la antum adinku alqowmu qoom baa tihiin wallaahi idinkana dad fiicfiican baad ahaan lahaydeen lowlaa annakum haddaad adinku taquuluuna aad dhahdaan maahane waxaad ku xun tihiin oo laydinku nacay waxay tahay waxaad dhahdaan almasiixu ciise ibnullaahi canuga ilaahay waa cebtaasaad leedihiin idinkana masiix waa inan ilaahay qaaluu waxay ii dhaheen ayaguna wa antum idinkuna la antum adinku alqowmu qoom baatii muslimiinay lowlaa annakum haddaadan idinku taquuluuna dhihi lahayn maa shaaa allah wa shaaa muxammedun wixii ilaahay doona muxamedna uu doono falammaa goortii asbaxtu aan waa bariistay ayuu yidhi tufayl oo aan hurdadii ka soo kacay akhbartu waan u sheegay bihaa riyadii man akhbartu intaan u sheegaan u sheegay wixii iga hor yimid oo dad ahaa ayaan u sheegay uma kabacdi ataytu alnabiya nebigaan u tegay sala allahu calayh wasalam ama aan u imi fa akhbartuhu asagana waan u sheegay rasuulkan haddana riyadii u sheegay sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu ii yidhi hal akhbarta biha axad qof ma u sheegtay hal akhbarta maqul ku iri buu yidhi nacam haa qaala xamid allah nebiga ilaahay wuu mahdiyey wa afnaa calayhi wuuna ammaanay uma kabacdi qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib fa inna tufaylan tufayl ra'aa ru'yaa riyuu arkay akhbara bihaa wuxuu u sheegay man akhbara minkum qofkii idinka idinka mid ah ee uu u sheegay wa inakum idinkuna qultum waxaad dhahdaan kelimatan kelimad kaana ahayd yamnacunii wax iga manciya kada wakada iyo waxaaba ii diiday an anhaakum canhaa inaan idinka reebo hadal baad dhihi jirteen waxaad dhihi jirteen maa shaa allah washaaa shaaa muxamed anna idinkama reebin inaan idinka reebi waayo waxaa ii diiday waxa iyo waxa macnaa layma waxyoonin ilaahay iima waxyoonin oo haddii kelimadaa aad dhihi jirteen wainakum qultum waxaad dhihi jirteen kelimatan kelimad waa shaaa allahu shaaa muxamedi kaana yamnacunii waxaa iga mancinayay kada wa kada an anhaakum canha inaan idinka reebo falaa taquuluu hadhihina maanta wixii ka dambeeya maa shaaa allah wa shaaa muxamed hadhihina walaakin quuluu dhaha maa shaaa allahu waxdah wixii ilaahay keligiis uu doono dhaha maanta wixii ka dambeeya maa shaaa allah wa shaaa muxamed hadhihina maanta wixii ka dambeeya waa dhihi jirteen waan idinka aamusnaa wax kale oo iga manciyey ma jirin oo waxaa iga manciyey inaan idinka reebo waan idinkaga reebi waayey waxay tahay bes kada wa kada macnaha waxii la-aan layma amrin oo layma amrinoo layma farin inaan markaa idinka reeb kaasaa markaa iga mancinaya saa darteed maanta waxay ka bilowdaa hadhihina maa shaa allah washaaa shaaa muxamed laakiin waxaad dhahdaan maa shaa allah waxda baabu man sabba qofkii caayuu baab u yahay addahra zamanka faqad aada allah ilaahay buu dhibay zamanku wuxuu ku yimaadaa ilaahay subxaanah wa tacaala baa khalqay habeenkii maalinta isbedelkooduna dahriga ku yimaadaa sanadkan waxaa laga yaabaa sanad abaareed inuu noqdo sanad dhib badan inuu noqdo sanan fakhri kugu ah zaman dhib kuu yimid ha caynin waxna ha ka sheegin waayo ilaahay baa khalqay subxaana wa tacaala qofka khalqiga ilaahay wax ka sheegana asoo alla wax ka sheegay buu la mid yahay shaatigaa qofkii caay aduu ku caay sooma saa darteed baa laleeyahay man saba dahr qofkii caaya faqad aada allah allow dhibay iyo wa qowlu ullaahi ilaahay qowlkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya tani ma aha ilaa xayaatuna addunyaa nolosheenna dhow maahane namuutu waan dhimanaynaa wanaxyaa waana noolaanaynaa wamaa yuhlikunaa manana halaagayo ila dahr zamanka mooyaane dad waxaa jira dabiiciyiin la yidhaahdo ama dahriyiin waxay leeyihiin adduunkan alla ma maamulo ayadaa ismaamusha qofka wacnaha dahriga waay waa dabeecadda waa dabeecadda qofkay jeclaatan wuu dhalana wuu imaanaa qofkay nacday soor ogeysana wuu dhimanaa waa taa marka hore wax soo saaritaan damboo qiyaamo laysku soo noqonaya kuwaasuu ilaahay ka hadlayaa wa qaaluu waxay dhaheen maa hiya arrintu ma aha ilaa xayaatuna addunyaa nolosheenaan dhow maahane noloshaan iyo xayaatadan dhow maahee wax kaloo ka dambeeya ma jiro namuutu wanaxya dadna way dhimanayaan dadna way dhalanayaan wax kale ma jiro wamaa yuhlikunaa manana halaagoonna ma dilo ila addahr zamanka mooyaane fi saxiix waxaa ku sugnaa can abi hurayrata radia allahu canhu can اlnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yu'diinii wuu idhibayaa ibnu aadama ibnu aadamka ibni aadam anuu idhibay buu dhaha ilah subxaanah wa tacaala qof ilaah dhibo aadamkuu daaha marka dadkan ilaahi subxaana wa tacaala inkirsan ee beenisan laga waa laga filayaa wax walba waayo ilaahay baa ka eeg sheeganaya subxaana wa tacaala oo tilmaamaya oo dhahaya ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamaya oo dhahaya ibni aadam wuu idhibay yasubu dahra zamanku waa caynayaa wa ana dahru zamankana waa aniga waayo uqalli waan gedgediyaa alleyla waannahaara habeenkii maalinta sanadku muxuu ku yimaadaa habeenii maalin hal maalin baa baxday habeenii maalin labaa baxday soddon maalmood bil baa baxday lixdan macnaha lix bilood oo kale sidii oo kale saddex boqol lixdan maalmood hal sanaa dhammaatay ilaah baa saa u sameeyey u qalqay u gedgediyey haddaad caysay allaad caysay subxaana wa yasubu dahra zamankii buu caynayaa wa ana dahr zamankana waa aniga macnaa anaa khalqay uqallibu waan gedgediyaa alleyla waannahaara habeenkii maalinta gedgedoonkaa habeenkii maalintuu zamanku ku yimaadaa wa fii riwaaya waxay ahayd laa tasubu dahra zamanka ha caynina fa ina allaha huwa dahr ee asagaa dahriga ahe zamanka la sheegaya waa allah subxaana wa tacaala waa asagaa khalqay bacdamaa saa ay tahayna ha ka caynina ilaahay khalqigiisa subxaana watacaala tacaala zamankan zaman abaareed ah zaman dhib badan wa zanab saan ah waay zanab naxuus ah waay waxaasoo dhan hadihina ilaahi subxaana wa tacaala gacantiisay ku jirtaa baabu altasamiya bilqaadi alqudaad iyo wanaxwihi meesha haynoo joogto wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam